الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan ku soo jirnay kitaabkeennii adducaa waxaan maraynay awqaatun wa axwaalun wa amaakinu yustajaabu fiiha adducaa waxaan soo marnay siddeed iyo toban asbaab oo qofka hadduu la yimaado ducada laga aqbalayo iyo wakhtiyo iyo axwaal ducada qofka muslimka laga aqbalayo waxaana ugu dambeysay ducaaءu اlmuslimi liakhiihi اlmuslim bidahri اlgaybi qofka muslimka ah walaalkii ducada uu u daceeyo markuu ka maqan yahay arrinkaana xadiid صaxiixa ayaa ku soo arooray oo muslim uu soo saaray dacwaة اlmari اlmuslim liakhiihi bidahri اlgaybi mustajaaba ayuu yihi rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam qofka muslimka walaalkii ducada uu u daceeyo markuu ka maqan yahay waa la aqbalaa marka waktiyada waa in laga faa'iidaystaa imaamu nawowi gafar allahu lahu waliwaalidayhi wamashaayikihi waaxbaabihi wa saa'ir اlmuslimiin wuxuu yidhi bidahri اlgaybi fii gaybatihi almadcuu lahu liannahu ablaq fi likhlaasi buu yidhi walaalkaaga inaad u ducayso markuu kaa maqan yahay taasaa ikhlaaska u dhow micnahaas adigoo ka hortaagan inaad u ducayso waxaa ka ikhlaas badan markuu kaa maqan yahay inaad u ducayso sidaasaa markaa loo aqbalayaa qodobka labaatanaad ee asbaabta ijaabada keena iyo awqaadda waxaa ka mid a ah, ducaau yowmi carafa fii carafa ducada yowmi carafa maalinta carafa lagu ducaysto fii carafa carafa dhexdeedana lagu ducaysto carafo waad garanaysaan waa bisha dulxija maalinteeda sagaalaad weeyaan carafaa la tagaa qofkii xajinaya rasuulkana sal allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi alxaju carafa xajkoo dhan waxaa aasaas u ah oo asal u ah wuquufka carafa la istaago sida awadeed qofka hadduusan carafa istaagin maalintaa sagaalaad wakhti ka mid a ah, xajkiisii waxa weeyaan waa inuu sanadka kale soo noqdaayo mar kale uu soo xajiyaa laakiin rukniyada kale ama waajibaadka kale qofka hadduu ka tago waxaa lagu kabi karaa ama dhiig baa lagu kabi karaa fidya lagu kabi karaa laakiin carafo waxa weeyaan rukniga oo min arkaan ilxaj kan ugu weyn weeyaan marka ducada maalintaa la ducaysto waxa weeyaan waa maalin fadli badan oo maalinta ducada waa la aqbalaa muslimiintu meeshay isugu tagaan qofkii markaa aanan xajka aadinay aysan u fududaanina wuxuu samayn karaa maalintaa wuu soomi karaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam fadli badan buu u sheegay sawmi yowmi carafa inii axtasibu cala allahi an yukafira asanata almaadiya walmuqbila ilaahay wuxuu ku dhaafayaa sanadkan lasoo dhaafay iyo midka soo socda dembiyada qofka uu sameeyey baa loogu dhaafayaa waa maalin fadli badan maalintaa ilaahay addoommadiisa usoo dhowaanaya uu u dembi dhaafaya axaadiid kale waxay tilmaamayaan maalinta shayطaan inuu aad iyo aada u caroonayo markuu arko wax raxmad soo degaya iyo ilaahay dadka sida ugu dembi dhaafay iyo dadka ilaahay siday u baryayaan waa maalin markaa fadli badan ducadeedana way fiican tahay sida awadeed rasuulkeena sal اllahu alayhi waalihi wasalam waa kan yidhi khayr اducaa'i ducaau yowmi carafa duco la ducaysto waxaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan ducada la ducaysto maalinta carafa wuxuuna yihi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam kadib waa khayru maa qultu ana wاnnabiyuuna qablii laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir marka waa maalin la aqbalo weeyaan allahna jala wacalaa maalinta qur-aanka uu ku sheegay faidaa afadtum min carafaatin fadkuru اllaha cinda almashcari اlxaraam marka markaa laga soo tago qoraxdu markay dhacdo iyadoon maqrib cisho la tukan baa laga soo tegi musdelifaa la imaanaya marka ducadaas maalinta qofka muslimka ilaahay uuu fududeeyo carafo inuu tago waxaa fiican inuu duco ku mashquulo iyo istikfaar iyo towba ila اllahi jala wacalaa labaatan adducaau fii shahri ramadaan ducada la ducaysto bisha ramadaan bisha ramadaan waa bisha la soomo oo alle subxaanaه wa tacaala uu waajib dusheenna ka dhigay inaan soonno shahru ramadaan aladii unzila fiihi اlqur'aan sidoo kale waa bishii qur'aanka la soo dejiyey shayaadiinta bisha habeenka ugu horeysa markay ramadaan markuu bisho shayaaiinta waa la xirxiri rasuulkeena sal allahu alay wasalam siduu tilmaamay shayaaiin oo dhan wamaradat ljinni buu yidhi iyo kuwa madax adeegee markaa jinniga odayaashiisa dhan waa la xirxiri sidoo kale waxaa la furayaa jannada albaabadeeda la furayaa naarta albaabadeedana waa la xiri ilaahayna wuxuu soo dirayaa malag dhawaaqaya oo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya shari iqsir qofka khayr doonayo soo orod waa bil khayr leh waa bil la ducaysta weeyaan shahru towba weeyaan jannadii baa furan ee ninkii khayr doonayo soo degdeg war qofkii shar u socdowna gaabso sidaasuu markaa malaga odhanayaa munaadin buu alle subxaana wa tacaala soo diri marka ducada la ducaystana shahru ramadaan waxa weeyaan waa shahru اlqur'aan waa shahru towba waa shahru sadaqa ducada la ducaysa iyadana way fiicantah ayib amaakinta sidoo kale lagu ducaysto waxaa ka mid a koob iyo labaatan sida sheekhu uu sheegayo cinda ijtimaaci اlmuslimiin cinda اجtimaaci اlmuslimiina fii majaalisi اdikri muslimiintu markay kulmaan fii majaalisi اdikri meelaha allah lagu xuso markay ku kulmaan waxaa la doonaya dadka muslimiinta inay ducaystaan markaasoo kale baryada waa la aqbalaa ilaahay la baryayo iyo ducada lala imaanayo way fiican tahay ama muslimiintii waxay isugu yimaadeen kulan khayr aroos bay isugu yimaadeen janaasay isugu yimaadeen duruusi iyo waxbay dhegaysanayaan arrimo muslimiinta ku saabsan baa maalan laga hadlayaa agoonta sida loo kaalmayn lahaa wax loo bari lahaa masaakiinta sida wax loogu qaban lahaa baa laisugu yimid shirarka laisugu imaanaya khayrka looga hadlayo waa meelaha markaa iyadana lagu ducaysayo ducada laga aqbalo shirku ha ahaado markaa shir khayr ilan dadka muslimiinta meel kastay isugu yimaadaan hadday ilaahay ku xusaan isna wacdiyaan khayrna isu sheegaan waxa weeyaan ajir badan bay helayaan rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam siduu tilmaamay marka wakhtiyadaana wakhtiyada la ducaysta weeyaan oo dacwada la aqbalo cinda ijtimaaci اlmuslimiin muslimiinta markay kulmaan ay ku kulmaan fii majaalisi dikri meelaha alle subxaanaه wa tacaala lagu xuso masaajidii bay noqon kartaa madaaristii bay noqon kartaa iskuullada islaamigay noqon karaan iskuullada kale ee muslimiintu ay joogaanay wax ku bartaan bay noqon karaan marka lagu kulmo haddii arrimo dacwo laga tashanayo waa meelaha markaa lagu ducaysto rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam abu hurayra wuxuu ka warinaynaa inuu yidhi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ina lilaahi malaa'ika yatuufuuna fi اطuruq yaltamisuuna ahla اdikri alle subxaana wa tacaala wuxuu soo diraa malaa'ig jidadkay soconayaan waxay raadinayaan meel ilaahay lagu xusayo malaa'igtaa meel kale ma fadhiisanayso meel ilaahay magaciisa lagu sheegayo qur-aanka laisku wacdinayo sunnadii rasuulka laisku wacdinayo taqwa allaahi cabsidii ilaahay la is amrayo macruuf la isfarayo munkar la iska reebayo malaa'igta waxay raadinaysaa marka majaalis adikr marka meelaha majaalista dikriga allah subxaanaه wa tacaala lagu hayo waa in markaa loo bata oo la fariisto oo wakti la siiyo weeyaan laakiin zamankan fidnadii baa badatayo dadkii adduunyadii baa la weynaatay dikriga alle subxaanaه wa tacaala iyo xuskiisa meelaha lagu hayo dad yar unbaa fariista oo ka faa'iidaysanaya oo ilaahay xusaya oo khayrka dhegaysanaya oo markaa ku cibro qaadanaya sidoo kale xadiidka rasuulku uu sii wadayey wuxuu yidhi allah wuxuu odhanayaa faushhidukum annii kafartu lahum xadiidka albukhaari baa soo saaray waxaan idiin marageliyey malaa'igtii buu la hadlayaa inaan dadkan u dembi dhaafay marka alle subxaana wa tacaala dartiisa haloo fadhiisto majaalis adikr marka la fadhiisana sidoo kale hala ducaysto labaatan iyo laba min asbaab alijaaba waxaa ka mid a ama awqaat alijaaba wa axwaal alijaaba ama alamaakin alatii tuqbal adducaa waxaa ka mid ah cinda adducaa'i fi lmusiiba cinda adducaa'i marka la ducaysto fi lmusiibati musiibada dhexdeeda qofka markay ku dhacdo hadduu qofku ducaysto ducadiisa waa la aqbalaa maa asaaba min musiibatin fi اlardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabi min qabli an nabra'aha musiibo kastoo kugu dhacdo waxa weeyaan wax qoran weeyaan marka waxaa la doonaya qofka muslimka ama maalkaagii baa musiibo ku dhacday awlaadaadii adigaa musiibo kugu dhacday khaas waxaa la rabaa inaad ilaahay u noqoto oo aad ducaysato ducadaa waa la aqbalayaa cinda ducaa'i fi lmusiiba ducadan la ducayso musiibada dhexdeedaoo lagu ducaysto binnaa lilaahi lagu ducaysto innaa lilaahi annagu ilaahay baan u sugnaanay isagaana uume xaggiisaan u noqonaynaa wa innaa ilayhi xaggiisaan raajicuuna u noqonaynaa kullun ilaynaa yurjacuun waa kan alle subxaanahu wa tacaala yidhi makhluuqaadkoo dhan alle xaggiisaa loo celinayaa kadibna qofka uu yidhaahdo allaahumma jurnii ilaahow ajir iga sii fii musiibatii musiibadan tan ah musiibadan igu dhacday iyo dhibkan igu dhacay shiddadan i asiibtay ilaahu ajir iga sii wa akhlif lii allow ii daba mari khayran minhaa khayr xaggeeda rabbow ii dabamari haddaad ku ducaysato rasuulkeena sal allahu calay wasalam wuxuu yidhi ilaa akhlafa allaahu khayran minha ilaa ilaahay wuxuu u dabamariyaa musiibadii khayr ka wanaagsan oo ka khayr badan buu siinayaa marka musiibo markay kugu dhacdo marka qadarka ha ka hor imaanin dad ha eedaynin naftaada ha eedaynin ee waxaa tidhaahdaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay markaa yidhaahdaan waxaasoo dhan qofkaasaa ka dambeeyey qof baa dusha laga saari hadduusan sidaa samayn lahayn waxaa iguma dhacdeen reerkaasaa ka dambeeyey qofkaasaa ka dambeeyey anigu waan garanayaa dhibkoo dhan musiibo markay kugu dhacdo inaa lilahi wa inaa ilah raajicuun marka waa la aqbalaya haddaad sidaa ku ducaysato allaahuma ajurnii fii musiibatii haadihina riwaayad baa odhanaysa waakhlif lii khayra minha wakhluf liina waa la akhriyaa waakhlif lii khayra minhaana way sugan tahay saasuu qofka ku ducaysanayaa sidan waxaa ku ducaystay ummunaa ummu salama radia allaahu canha xaasaskii rasuulkay ka mid ahayd sala allahu calayhi waaalihi wasalam ummu salama radia allaahu canha waxaa ka dhintay zawjkeeda abu salama rasuulkeena sal allahu alayh wasalam markuu geeriyoonaya wuu jooga hada wuu duceeyey allahuma kfir liabi salama waa kan yidhi warfac darajatahu fi lmahdiyiin u duceeyey kadib rasuulkeena sal allahu alayhi waalih wasalam ducadan buu u sheegay ducadu way iska akhrisay marka radia allahu canha iyadoo le markaa talow abu salama qof ka khayr badan ma heli doontaa ducaday ku dhaqantay niyad wanaag markii ciddadii ay ka baxday kadib rasuulkeena sal allahu alayh wasalam baa u yimid oo soo doonay rasuulkaa u yimid wuu xodxotay oo la fariistay iyado waxay tihi markaa haddee saddex shay bay rasuulkeena sal allahu alيh wasalam u sheegtay umu salma radi allahu canha waxay tihi horta qof weyn baan ahay sidoo kalena maseerkaygana wuu badan yahay caruurna waan leeyahay saddexdaas dhib baan qaba ee markaa maxaan samaynaa rasuulkeena sal allahu alayhi waalih wasalam wuxuu yidhi dhib ma leh maseerkana ilaahay baan kaaga barya haddaad weyn anigana kaama yeedhi oo aniga oday baan ahay caruurtana wuxuu yidhi waa caruurtaydii weeyaan sidaasuu yidhi rasuulkeena sal allahu alah wasalam ilan allah jala wacalaa rasuulku wuxuu siiyey akhlaaq aad iyo aad u wanaagsan buu siiyey wainaka lacalىa khuluqin cadiim waa kan allah subxaanah wa tacaala yihi alle subxaanah wa tacaala wuxuu ku siiyey dabeecad wanaagsan marka ducada haddii lagu ducaysto alle subxaanah wa tacaala wuu ka aqbalay waabaad aragtaaba sida saxaabadii looga aqbalay radia allahu canhum labaatan iyo saddex min asbaabi ducaa min asbaab alijaaba waxaa ka mid ah asbaabta ducada lagu aqbalo waxaa ka mid ah adducaau qofka inuu ducaysto xaalata iqbaali اlqalbi qalbiga markuu u soo jeesto cala allaahi alla dushiisa maalan qalbigaaga markuu cabsado oo aad ilaahay xasuusato oo aad markaa aayadihiisa ka fikirto oo aad alle subxaana wa tacaala jacaylkiisa xusuusato qalbigaaga markaad waxaa dareento waxaa la doonaya inaad ducaysato taqwa ku gashay waa wakhtiyadaa markaa la aqbalo weeyaan ilaan dadka mararka qaarkood waa iska haafilin waxbay hilmaansan yihiin marna qofka qur-aanka markuu akhriyo ama salaad markuu tukado aayado lagu dul akhriyo waxaa laga yaabaa cabsi baa gelaysa aayadihii buu ku fikirayaa ku tadabburayaa markaasoo kale markaa marka la ducaysto wey markaasoo kale haddaad salaad ku jirtana salaada dhexdeeda ku duceyso haddaad salaada banaankeeda joogtana ilaahay gacmaha ku dhigta adigoo soo maraya markaa aadaabtii la marayay aan sheegnay qofka inuu soo weysaysto gacmaha kor u taago qiblada u jeesto uu ku bilaabo mahadinta ilaahay nebiga uu ku saliyo kadibna uu kusoo gebagabeeyo xamdiga ilaahay iyo salintiisa rasuulka lagu saliyo qaarkood wuxuu ku daraa inuu wax soo sadaqaysto ibnu qayim wuxuu leeya qofka lixdaa hadduu sameeyo badanaa aadaabtaas uu la yimaado qofka waa laga aqbalaa wuxuu alle subxaanaه wa tacaala ka baryay marka qalbigaaga markuu ilaahay xasuusto ilaahay usoo jeesto marka ducayso culammadu waxay leeyihiin huwa الsabaب اlأcdam asbaabta ugu waaweyn ee ducada lagu aqbalo tanaa ka mid a ah, qalbigaaga markuu jilicsan yahay maxamed ibn cali alimaam ashawkani wuxuu leeyahay raximah اllahu jala wacala hada aladabu huwa acdamu اlaadaabi fi ijaabati اdducaa ha aadaabtan maala iqbaalu اlqalbi cala اllahi markuu qalbiga ilaahay u jeesto ducada la ducaysto waxay ka mid tahay aadaabta ugu wanaagsan iyo wakhtiyada ugu fiicane markaa qofka dacwada laga aqbalo maxaa yeeley qofka markay sidaa ku dhacdo qalbigiisa u cabsado ikhlaas buu dareemay qofka ikhlaas markuu dareemana waxa weeya ducadiisii waa la aqbalaya waayo ilaahay addoommada wuxuu amray inay baryaan markay baryayaan inay baryaan iyagoo mukhlisiina fadcu llaaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay barya markaa idinkoo cibaadada alle subxaanaه wa tacaala uu khaalis yeelaya ayib labaatan iyo afar min asbaab اlijaaba waxaa ka mid ah wa awqaati اlijaaba wa axwaaliha wa amaakiniha ducaau اlmadluumi qofka la dulmiyey habaarka uu habaaro calaa man dalamahu qofka dulmiya ducada markaa ducaaء calayhi qofka marka la dhaho dacaa lahu iyo dacaa calayhi waay dacaa lahu marka la dhaho wuu duceeye weeyaan dacaa calayhina wuu habaare waay markaa ilan qofka la dulmiyey ma qofkii dulmiyey buu u ducaynaya mise wuu habaara wuu habaarayaa markaa qofka markaa la dulmiyey ducada uu ducaysanaya habaarka ah qofka dulmiyey uu u ducaynayo ama uu habaarayana markaa waa la aqbalaa marka dulmiga waa in la iska ilaaliyo imaamu nawowi wuxuu leeyahay غafar اllahu lahu waliwaalidayhi walimashaayikihi وaأxbaabihi wuxuu leeyahay ducadan masaladan inahaa masأalaة laa turaddu weeyaan inahaa masmuuca laa turaddu qofka la dulmiyey habaarka u habaaro qofka dulmiyey waxa weeyaan waa la aqbalaa axaadiid badanna markaa way ku soo aroortay in la iska ilaaliyo horta dulmiga iyo qofka la dulmiyey habaarkiisa in la iska ilaaliyo rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam mucaad ibni jabal wuxuu ku yidhi radi allahu canhu itaqi dacwaة اlmadluumi fainaha laysa baynaha wa bayna اllahi xijaab iska ilaali qofka la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali maxaa yeelay habaarkiisa waa la aqbalayaa xijaab uma dhexeeyo ducada markay ka soo baxdo ilaahay toos buu u aqbalaya wax u dhexeeya male marka dulmiga waa in la iska ilaaliyaa dulmigii maanta wuu batay qof baa maalan maalkiisii la dhacayaa oo la dulminayaa waa la khiyaanayaa qof baa reerkiisii la dulminayaa xaaskiisii laga dulminayaa oo la dhexgelayaa la isku dirayaa qof baa cirdigiisii wax laga sheegayaa oo la dulminayaa qof baa busineskiisii maalan waxaa la gelinayaa khasaaro qofkii inuu khasaaro saasaa loo dulmin ama waa la falisi najash baa lagu samayn waxyaabahaas oo dhan qofka muslimku inuu iska ilaaliyo saxaabadu maalin maalmaha ka mid a ah rasuulka sidaa markuu yidhi sida ahar uu tilmaamayo saxiix haddii saxiixa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdeen markuu yidhi wa dulmiga iska ilaaliya qofka idin dulmiya inay yidhaahdeen ka waran rasuulka allah hadduu qofka yahay faajir qofka la dulminayo hadduu faajir yahay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi wain kaana faajiran haba ahaadaba qof faajira ah oo aan markaa fujuur sameeye macaasi sameeye hadda ha dulminin qofka maxaa yeelay fa fujuuruhu calaa nafsihi bay ahaatee adiga ilaahay baa la xisaabtamaya maxaa kuu diray marka qofka inaad tiraahdo de qof oo markaa faajira waan dulminayaayo wixiisii o dhan baan qaadan reerkiisii baan dulminoo naftiisaan dulminoo maalkiisii baan qaadanaya la allahna subxaana wa tacaala qofka madluumka u gargaaraya sida rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu tilmaamay wayaquulu rabu caza wajala wuxuu yidhi rasuulkaa oranaya wuxuu oranayaa wacizatii laansurannaka walow bacda xiin cizadayda iyo sharaftaydan ku dhaartay iyo weynidayda ilaahay baa oranaya laansurannaka waan kuu gargaarayaa qofka la dulmiyey walow bacda xiin xilli dambe hadda ahaado hadda haddaan laguu gargaarin haddaa mar baa laguu gargaari doonaa qofka dulmiga markaa waxa weeyaan qofka muslimka inuu iska ilaaliyo weeyaan dulmigii markaa caaqibadiisii xumayd adiga haddayna ku gaarin hadda waxaa laga yaaba owlaadaadii inay gaarto owlaadaadii hadday gaarin kuwa ka dambeeya inay sii gaaraan kuway sii dhaleen oo la dhaho qofkan hadda ma garanaysaan dhibkan intuu ka yimid awowgiisa sidaa ahaa la odhan dhib badnaayo ma aragta dadka dhibi jiray dhib u geysan jiray muslimiinta marka ayaanan la dulmin ducaau lmadluumi calaa man dalamahuna markaa waa ducooyinka la aqbalo weeyaan ducaau lwaalidi qofka waalidka ah waa min asbaab marka adducaa waxaa ka mid a ah, iyo awqaada iyo axwaasha ducaau lwaalidi qofka wax dhalay ducada uu u duceeyo liwaladihi cunugiisa uu u duceeyo uu dhalay wa calaa waladihi habaarka sidoo kale u habaar isagana waa la aqbalaa habaarka waalidkana waa la aqbali ducadiisana waa la aqbalaya sidaa darteed waxaa la doonayaa in waalidiinta la ilaaliyo allah subxaanaه wa tacaala xaqooda wuu sheegay wاcbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni ixsaana xaqii ilaahay baa lagu xijisiiyey waalidiinta koodii allah wuxuu yidhi wacbud اllah walaa tushrikuu bihi shayئa ilaahay caabuda hana u shariig yeelina wabilwaalidayni ixsaana waalidiintan ixsaan u sameey aayad kale waxay ahayd fii suurat bani israa'iil waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana alle subxaanaه wa tacaala qaضىa xakama wa amara anlaa tacbuduu ilaa iyaah inaadan caabudin ruuxna isaga mooye allah jala wacalaa wa bilwaalidayn ixsaana waalidiintan ixsaan in loo sameeyo kadib alle subxaanaه wa tacaala wuxuu sii sheegay hadday agtaada ku weynaadaan imaa yablugana cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahuma maala waalidkaagii baa ilaahay cumri siiyey way soo weynaadeen dadoodii baa weynaatay midkood ama labadood waxaa la doonaya hadalka lagula hadlayo haddaa inuu yahay hadal fiican ima yblغana cindaka اlkibr axaduhma aw kilaahuma falaa taqul lahma ufart uf ha oran maantana dad waxaa la sheegaya waalidkoodii maala ama dilay ama dhib u geystay ama garaacay ama gaajo ku dilay ama waxba aanan siinin isagoo ilaah wax uu siiyey odhanaya marka maalka anigaa shaqaystay maxaad ku leedahay subxaan allah ama uu yidhaahdo weligeeba kuma arkin ma adiga isoo koriye aniga nin magaalo iska joogo marka iska baalashla ah oo magaalo iska soo galay anigoo yaroo shanjir iska weynaaday baan ahay inteen waalidku arkay bay qaarkood ku odhanayaan lama rabo arrinkaa waa khalad weeyaan marka falaa taqul lahumaa ufi hadal xun ha ku odhanin uf iyo wax u dhowtoona walaa tanharhumaa sidoo kale waalidkaagan ha canaanani zamankan waalidkiibaa gacmaha ku gabanaya caruurtii bay ka cabsanayaan ma odhan karo war sidaa samee oo sidaa samee afkaa la goosanaya gabadhii waxay leedahay habartan baa i dhibtay odaganaan meelaan ka maro la ahay da'daydii iyo dadkaan isku jinka ahayn iyo dadkaan isla arkayn waa markaa xoro meeshay rabay marayaan waxay rabay sameeyaan laakiin aniga duqdanaa ligu daray iyo duqan bay leeyihi walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowla kariima hadal wanaagsan in lagu yidhahda la rabaa aabba hooyo macaan intaasoo dhan waa aqwaasha lagula hadlayay wاkfid lahumaa janaaxa dulli min الraxma sidoo kale u naxariiso garabka u raarici intaa waa markay nool yihiin waalidka hadalkii lagula hadlayey sida lagula dhaqmayey hadday geeriyoodaanna waxaa la doonaya waalidkii inaad u ducayso waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa ilaahu labadeyda waalid u naxariisaad odhan siday ii soo barbaariyeen anigoo yar aayadaha markaa way cad yihiin sidaa darteed cuquuqulwaalideynta cuquuqulwaalideyn waxa weeyaan kabaa'irta waxa ugu weyn weeyaan dembiyada ugu weyn ashirku billaahi wa cuquuq alwaalideyn buu yihi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam akbaru alkabaa'ir ilaahay oo loo shariig yeelo waalidkoo lagu caasiyaa ku xiga haddana waalidiinta way sii aq xaqooda waa kala badan yahay hooyada iyo aabbaha isku mid maaha hooyadu waxay leedahay saddex xaq rasuulkeena sal allahu alayh wasalam nin baa u yimid su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi waalidiintiida yaan ixsaan u sameeya rasuulkeenna ummaka buu ku yidhi haddana mar labaad ummaka mar saddexaad ummaka hooyada ixsaan u samee waayo hooyadaa uur bay ku qaaday kugu qaaday way ku foolatay oo ku dhashay way ku nuujisay intaasoo xaq bay kugu leedahay odayga way ka xaqna badan tahay marka waxaa la doonayaa markaa labadaba in loo naxariisto habaarkoodana markaa waa la aqbalaa ducadoodana waa la aqbalaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi alaau dacwaatin laa turaddu saddex dacwo iyo saddex duco lama radiyo oo lama celiyo dacwaة اlwaalidi waalidka markaa baryadiisa ilmaha uu ilaahay u baryayo habaarka sidoo kale uu habaarayana waalidka iyadana lama celiyo waa la aqbala marka habaar waalidi aanan la qaadan qofka waxaa laga yaabaa inuu iska dhalin yaraa oo iska waalidka ku adadka kadibna isagoo sidii inay geeriyoodeen kadibna caqligii wuu soo noqdayo haddii diin uu yeeshay maxaa la samaynayaa taasoo kale waalidkii hadday geeriyoodeen ixsaan baa loo samaynaya marka qofkii towb buu la imaanayaa waalidkii dadkii uu jeclaa buu xidhiirinayaa sadaqaad iyo wuxuu ka bixinayaa sadaqa jaariya sidaasuu ku xidhiirinaya ducadii buu u badinayaa ilaahay buu u weydiinayaa dembi dhaaf sidaasuu qofku samaynaya laakiin inta waalidiintu ay nool yihiin war ha laga faa'iidaysto dhallinyaro ha laga faa'iidaysto gabdhaha muslimaadka ka faa'iidaysta waalidkiina inaad baari u noqotaan khaasatan hooyada inaad ilaalisaan waalidka markuu ku barbaarinayo wuxuu doonaya wanaaggaaga un taladiisaa fiican wuxuu kula jecel yahay ayaa fiican wuxuu kula doonayaa fiican laakiin dadku miyay garanayaan zamankan waalidka ku soo barbaariyey oo kugu soo rafaaday dadka qaarkii waxay la dhinteen ilmahooda dartooda iyagoo ilaalinaya ama iyagoo dabka celinaya ama cadow ka celinaya baa laga yaaba waalidkii inuu geeriyooday sidaa u dhinteen dartood marka arrimaha lagu dadaalo ayib min isbaab ijaabai waxaa ka mida ah ducaa lmusaafir qofka musaafirka ah dacwadiisa waa la aqbalaa sidoo kale qofka musaafirka ah ee muslimka ah ducaadeysa waa la aqbalaa sidaa darteed waxaa la doonayaa qofka musaafirkaa xaq buu kugu leeyahay wabni sabiil qofka musaafirka ee jidka ku taagan haddaa zakada ayuu alle subxaana wa tacaala wax ka siiyey ixsaan in loo sameeyo alle subxaana wa tacaala in badan buu amray musaafirka marka waa la dhoweeyaa martigelin buu kugu leeyahay oo saddex maalmood ah kadib baad dhihi kartaa halgeed halkeed u socotay waayo dayfka ma aragtay rasuulkeena sal allahu alيh wasalam aad buu u ammaanay marka qofka musaafirkana waa sidaasoo kaleo dacwadiisa waa la aqbalayaa ducaau lmusaafir rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam saddexdii buu ku daray saddex qofoo waxaa jira habaarkooda iyo ducadoodaba aan la celinin waxaa ka mida dacwat lmusaafiri qofka markaa safarka ku jira safarkan waa inuu yahay safar safaru aaca mid ilaahay dartii loo socdo ama qofka cilmibuu u socdaa ama ganacsibuu u socdaa oo xalaal ah si uu ilmihiisii iyo ehelkiisii iyo muslimiintii ugu gargaaro laakiin safarkaagu hadduu yahay safar tuuganimo ama dad baad rabtaa inaad soo dhacdo ama wax kalaad u socotaa dad inaad soo disho ama xoolo inaad soo dhacdo ama waxaa tahay qof tuugoo markaa soo cararay oo la raadinayo kaasoo kale markaa ducadiisa iyo maarata habaarkiisa waxa weeyaan ma soo gelayo oo lama aqbalayo isagaaba macaasi ku jira safarka waa inuu yahay safaru aaca qofkii ooma cumra ayuu aaday xaj buu aaday khayr buu u socdaa alabulcilmi business buu u socdaa si uu naftiisii iyo maaragtay ugu gargaaro ehelkiisii ayib labaatan iyo toddoba qodobka labaatan iyo todobaad waxaa ka mid a ah labaatan iyo toddobaad ducaau saaimi qofka sooman ducadiisa waa la aqbalaa xataa yuftira ilaa uu markaa ka afuro qofka sooman oo ilaahay dartii uu soomay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi asowmu lii wa ana ajzi bihi soomka anigaa iska leh anigaana dadka abaalmariya acmaasha kale maalan waxaa weeyaan ilaahay wuu abaalmarinaya dhammaan laakiin soomka wuxuu usii yidhi ilaahay dartii unbaa loo soomaa adiga hadda inaad sooman tahay inaadan soomanayn ilaahay unbaa og soomaa marka isagaa abaalmarinaya isagoo acmaasha kala abaalmariya haddana qofka sooman aad iyo aad buu alle subxaanaه wa tacaala u jecel yahay maadaama uu markaa aacada ku jiro qofkii aacada ilaahay ku jirana dacwadiisa waa la aqbala marka ducaau saa'im waa la aqbala xataa yuftira ilaa uu markaa ka afuro labaatan iyo sideed wakhtiyada maalan awqaadda ducada la aqbalo waxaa ka mid a ah, ducaau saa'imi cinda fitrihi qofka sooman markua markuu afurayo taa waa markaa markuu sooman yahay haddana markuu afurayo rasuulkeena sal allahu alay waslm wuxuu tilmaamay lisaa'imi dacwatun cinda fitrihi qofka sooman wuxuu leeyahay duco laga aqbalayo markuu afurayo maanta o dhan baad soomanayd markaad wixii alle subxaanahu wa tacaala uu ku xalaaliyey ku afurto waxaa la doonaya qofku inuu ducaysto wakhtiyada awqaadda la aqbalo weeyaan labaatan iyo sagaal awqaad ijaabatu ducaa waxaa ka mid a wakhtiyada ducada la aqbalo waxaa ka mid a ducaau lmuari qofka dhibka ku jira ducadiisa waa la aqbala aman yujiibu lmuara idaa dacaahu wayakshifu suu wayajcalukum khulafaa alard wayajcalukum khulafaa alard a ilaahu maca allah ilaahay unbaa markaa qofka dhibka ku jira ka feeda soo maaha marka ducaau lmudari almudar waxay leeyihiin almakruubu wاlmajhuudu weeyaan qofka kurbaysan ee kurbada ku jira maalan dhib baa qabsaday ilmihii baa markaa ka gaajaysan ilmihii baa isbitaalkaga jiray xaaskii iyo waxba ma haysto colaad baa ku dhacday isagoo markaa reerkii ka maqan musiiba ku dhacday qofkaasoo kale baryada alle subxaanaه wa tacaala uu baryo waa la aqbalaa maxaa yeelay almakruub waxay leey huwa aladii bihi subulu qofkii waxaa weeyaan jidadko dhan baa ka soo xirmay wuxuu samayn kara male marka yaa allah yaa rabbi weeyaan inuu yidhaahdo qofka markaa dhibka uu ku jiro ilaahay xusuusta ducadiisa waa la aqbalaa ducaau ducadaana waa la aqbalaa alaaثuun ducaau اlimaam alcaadil imaamka caadilka ah dacwadiisa sidoo kale waa la aqbalaa imaamka caadilka waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay kuwa alle subxaanaه wa tacaala uu hareynayo yowma اlqiyaama ilan cadaaladu waxay keensanaysaa qofka caadilka waxa weeyaan qof daacadii alle subxaanaه wa tacaala ku taagan rasuulkeena sal اllahu alayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi sabcatun yudiluhum اllahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluhu toddoba ilaahay har buu siiyaa maalin uusan har jirin allana subxaanaه wa tacaala carshigiisuu ku haraynaya waxaa ka mida alimaamu alcaadil maxaa yeelay amarkii ilaahay buu qaatay cadaaladii la amray buu la yimid ilan allah subxaanaه wa tacaala wuxuu amraa cadaalad ina allaha yamuru biاlcadli wاlixsaan alle subxaanaه wa tacaala wuxuu amraa cadaalad in la sameeyo iyo ixsaan dadka dhibaataysan ixsaan loo sameeyo marka dadka alle subxaanaه wa tacaala dadka madaxda uga dhigay ama rayiis ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama qofkii maamule ha ahaado meel haddaad mas-uul ka tahay waxaa la doonayaa cadaalad inaad samayso dadka inaad cadaaladu samayso madaxda u tahay waadan u kala eexan qabiil inaadan ugu eexan gobol inaadan ugu eexan ilmo adeernimo inaadan ugu eexan taasaa la doonaya qofkaa markaa sidaa sameeya mas-uulkaa ah ee haddana caadilka ah baryada ilaahay uu ka baryo waa la aqbalaa laakiin hadduusan caadil ahayn wax laga aqbalaya imaamka jaairka waxba lagama aqbalayo salaad baana laga aqbalaynin xaj baana laga aqbalaynin soon baana laga aqbalaynin ilan madaxtinimadu way dhib badan tahay madaxtinimadu waa shay aada iyo aada u dhib badan waxaan dadku ku rafaadayaan oo qofka maalkiisii o dhan buu ku bixin wax kastuu u maraya dadkii bay ku dagaalamayaan intaasoo qof bay col ku noqonayaan aakhirkeeda waxay noqonaysaa marka qofkii hadduusan cadaalad la iman in alle subxaanahu wa tacaala qodobkiisa uu ku dhaco alimaam alcaadil marka baryadiisa waa la aqbalaa waaxidu wahalaaثuun asbaabta soddon iyo koobaad waxaa ka mida ducaaءu اlwaladi albaar waladka baarka ah ducada uu u duceeyo cunuga aad dhashayo baariga ah biwaalidayhi waalidiintiisa ducada uu u duceeyana sidoo kale waa la aqbalaa waa aayaddii hadda aan sheegaynay qofka waalidkiisii wuu weynaaday ixsaan buu u sameeyey hadal fiican buu ku yidhi garabku u raaciyey markuu geeriyoodana wuxuu samaynayaa rabbi kfirhumaa qaala rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira ilaah u naxariiso waalidaynta saasuu odhanaya rabbi kfir lii waliwaalidaya ilaahu aniga waalidiintaydaba noo dambi dhaaf waa laga aqbalayaa markaa ilan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam xadiid saxiix xadiidka abi hurayra fii saxiix muslim wuxuu yidhi idaa maata ibni aadam inqaطaca camaluhu ilaa min alaaث ibni aadam hadduu geeriyoodo camalkiisa wuu go saddex mooye saddexdaa waxaa ka mid ah aw waladin saalixin yadcuu lahu walad saalixoo markaa waalidkiisa hadduu u duceeyo ducadiisii waa la aqbalayaayoo markaa ajarkiisii wuu soconayaa cilmin yuntafacu bihi buu qofkii ka tegay cilmi lagu intifaaco sadaqatin jaariya masjid buu dhisay madarasuu dhisay jid buu qoday ceel buu markaa qoday masxaf buu markaa sadaqo u bixiyayo markaa waraahu ilaahay dartii u waqfay ow nahran ajraah ama war iyo maaragtay barkad iyo waxbuu sameeyey dadku ka cabbaan iyo xoolaha waxyaabahaasoo dhan qofku u soconaya rasuulkeena sal اlahu alay slam siduu tilmaamay marka ducaa lwaladi اlbaar waladka baarka ah biwaalidayhi waalidiintiisa labadiisa waalid ducada uu duceeyana waxa weeyaan waa la aqbalaabu buu sheekhu yidhi isagoo markaa daliishanaya xadiidka rasuulka sal اllahu alayhi waaalihi wasalam aw waladin saalixin yadcuu lahu soddon iyo laba awqaatu ducaa waxaa ka mid a ah waqtiyada la ducaysto la aqbalo adducaau ducada la ducaysto caqiba alwuduu'i weysada kadib idaa dacaa qofka hadduu ku ducaysto bilma'huuri ducooyinka soo arooray fii daalika ee weysada ku soo arooray marka la weysaysto weysada waxay ka mid tahay walaalayaal cibaadaadka fiican bay ka mid tahay oo qofka muslimka la doonayo inuu ku dadaalo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi man tawada'a kamaa umir wa sallaa kamaa umir gufira lahu maa taqadama min dembihi qofka u weysaysta sidii loo amray amarka loo siiyey sidoo kalena u tukada sida loo amray alle subxaanaه wa tacaala dembigiisii wuu dhaafaya aayad dhan baa weysada ka sheekaysa fii suuraةi اlmaa'ida ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ilى الصalaaة fاغsiluu wujuuhakum وأydiyakum ilى اlmaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila lkacbayn wain kuntum junuba faطaharuu aayat lwudu weeyaan weysada markaa marka la weysaysto rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ducooyin badan buu akhrin jiray awalan qofka muslimka markuu weysaysanayo waxaa la doonayaa inuu bismi illaahi yidhaahdo bismi illaahi inuusan hilmaamin kadib uu weysaysto sida rasuulkeena sal اlahu alيه wasalam uu weysaystay sbaaqu اlwuduuءi calى اlmakaarih weysadoo la dhammaystiro wakhtiyada qabowga uu jiro waxyaabaha darajaadka lagu helo weeye isbaaqu اlwudu maxaa yeelay yowm اqiyaama marka la tago ummadda nebi maxamed sal اllahu alayhi waaalih wasalam waxaa lagu garanaya waxaa ka mid a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 awqaat lijaaba waxaa ka mida ah qofka wakhtiyada laga aqbalayo ducada iyo meelaha lagu aqbalo adducaau qofka markuu ducaysto ducada la ducaysto bacda ramyi اljamrati الsuqraa jamrada yar marka la tuurto waa waktigii xajka weeyaan xajka marka la tago saddex jamro waxaa la rabaa ayaa jira in la tuurto qofka xajinaya maalinta tobanaad bay bilaabanaysaa marka carafo laga yimaado ee musdelifo habeenkii la baryo maalinta tobanaad acmaal badan baa la qabtaa qofka musdelifuu ka soo tegayaa maalinta tobanaad hal buur baa la tuurtaa jamratulcaqabaa lagu magacaabaa laakiin maalmaha kale ee saddexda ah waxaa la doonaya saddexda buurba in la tuurto alsuqraa waalwusطaa iyo alkubra sababta loo tuuranayana waxaa weeyaan iqaamatu dikri اllaahi jala wacala alle subxaanaه wa tacaala xuskiisa oo la weyneynayo weeyaan nebiy llaahi ibraahim markuu xajinayey oo meelaha soo maray baa shayطaan baa ku soo baxay doonaya inuu waswasiiyo kadibna nebiy llahi ibraahim dhagax buu qaatay yar shayطaankii buu ku tuuray shayطaankii buu cararay sunnadiisii baan markaa samaynaynaa الشhayطaan tarjumuun wamilata abikum ibraahim tattabicuun adducaa bacda ramyi اljamrati الsuqraa marka la tuurto jamrada yar waxa weeyaan waa la ducaysanayaa jamrada markaa minay ku taallaa dhinaca qibladaad u jeedsanaysaa minana waxaad yeelaysaa dhinacaaga bidixda meesha waa meelaha lagu ducaysto waa ilaah dul geeyo jamratu suqraa waana maalinta tobanaad lama tuuranaye koob iyo tobanaad iyo laba iyo toban iyo saddex iyo toban baa la tuurta suqrada adducaau sidoo kale ducada la ducaysta waa la aqbalaa bacda ramyi اljamrati اlwusطى jamrada lagu magacaabo alwusطى tan dhexana buurta dhexana marka la tuuranayo waa la ducaystaa dhinaca midigu istaag mina waxaad yeeshaa bidixda qiblada u jeedso makana midigtaaday noqonaysaa kadibna waa ducaysanaysaa qofkii meelaha lagu ducaysto weeyaan iyana ku dhaafin soddon iyo شhan alamaakin alatii tuqbal fiiha ducaa waxaa ka mid a adducaau ducada la ducaysto daakhila alkacba kacbada dhexdeeda waman sallaa iyo qofka ku tukada daakhila alxijri xijriga meesha lagu magacaabo fa huwa min albeyti beytkuu ka mid yahay waa meelaha lagu ducaysto xijriga waxa weeyaan meel yaroo wareegsan oo kacbada ku dhegan ma aragteen meesha xijir ismaaciil baa lagu magacaabaa dadka waa la galaa marmar askar baa kaa celinaysa laakiin dadku way galaan waa lagu tukadaa meesha kacbaday ka mid tahay waayo qoraysh markay dhisayeen kacbada baa waxaa ka go-ay nafaqadii kacbada ay ku dhisayeen ilaan waxay yidhaahdeen kulan bay qabteen waxay yidhaahdeen xoolo xalaala ah in la keeno weeyaan ma rabno lacag maalan canshuur lagu soo qaaday tax lacag lagu soo qaaday ma rabno lacag lasoo dhacay ma rabno lacag zino laga shaqaystay rabna yidhaahdeen odayaashii quraysh lacag xalaal bay soo ururiyeen oo xoolihii waxay ka ganacsan jireen kacbadii baa lagu dhisay kacbadii markaa nebiyullaahi ibraahim sidii uu u dhisay way gaari weysay intaa hadda taagan bay dhiseen inkastoo laba jeer oo kale la dumiyey sidaasaa loo dhisay marka intaa kacbaday ka mid tahay qofka markaa hadduu galo wuu galaya waa meelaha lagu ducaysto weyaan adducaa ducada lagu ducaysto daakhila alkacbati kacbada dhexdeeda waman sallaa iyo qofka tukada kacbada gudaheed hadday kuu suura gashana sidoo kale laakiin lama helo kacbadu albaab bay leedahay waa la dheereeyey waa quraysh siday u dhistay weeyaan dadka qofkay rabaan bay gelin jireen wayna u diidi jireen haddana dad yar baa kacbada gala dadka nasiibka u hela marmar waxaa ka mid ah dadka tartanka qur-aanka maka ku gala ee raqamka koowaad qaada beydka waa loo furaa kacbaday gelayaan jaraanjar baa loo soo dhigi gudahay gelayaanna lasoo tusayaa markaa sharafta marka ahlu qur-aanka ay leeyihiin weeyaan daakhila alkacbati kacbada dhexdeeda qofkii gala oo gudaha weeyaan albaabka inta laga furo gala waa meelaha lagu duxayso waman sallaa iyo qofka sidoo kale ku tukada daakhila alxijri xijirka gudihiisa fahuwa min albeyti kacbaduu ka mid yahay soddon iyo lix adducaau cala asafaa meelaha lagu ducaysto waxaa ka mid a adducaau ee ducada lagu aqbalo adducaau cala asafaa safa buurta lagu magacaabo waa buurta alle subxaanaه wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay ina الصafا wاlmarwaةa min shacaa'ir الlah faman xaja اlbeyta aw اctamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima haddaad cumraysanayso ood fuusho ku ducayso haddaad xajinaysana sidoo kale ku ducayso marka la fuulo waxaa la doonaya kacbada in loo soo jeesto gacmaha kor loo qaado laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu alxamdu huwa calى kuli shayin qadiir anjaza wacdahu wanasara cabdahu waacaza jundahu hazama alaxzaaba waxdahu buu rasuulkeena ku ducaysan jiray kadibna ducadaad doonta ku ducayso safa markaad cumraysato iyo markaad xajinayso soddon iyo toddobo meelaha sidoo kale lagu ducaysto waxaa ka mid ah oo ducada lagu aqbalo adducaau cala almarwa buurta marwo lagu magacaabo waa labadaa buur ee sacya lagu sameeyo weeyaan umu ismaaciil baa meeshaa oroday markay biyo raadinaysay nebiyulah ismaaciil oo yar baa hooyadii wixii sahayo looga tegey way dhammaatay waa umul wiilkii biyo ma haysto hadda hooyo ilmihii ku gaajoodeen waad garan kartaa waxay siiso aanan hayin biyay u raadisay buurtay fuushay safa waxba waa arki weysay markaasay degtay haddana mar way aaday tii baan markaa raacaynaayo alle subxaana wa tacaala na amray inaan sidaa samayno adducaa cala marwa sidoo kale marwana waxa weeyaan meelaha lagu ducayso ducadeedana la aqbalo ay fiican tahay marwo qofka markuu fuulana wuxuu samaynayaa sidii uu sameeyey safa markuu fuulay kacbada raadi iska soo aadi hakuu muuqato gacmaha kor u taag ilaahay khayr iyo dunya waalaakhira weydiiso ayib soddon iyo sideed amaakinta sidoo kale lagu ducaysto waxaa ka mid ah adducaau ducada la ducaysto cinda almashcari alxaraam mashcarualxaraam meesha lagu magacaabo waa musdelifo meel ku taallo weeyaan masjid baa ku yaalla allahna subxaana wa tacaala meeshaa wuxuu amray in allah subxaana wa tacaala lagu xuso faidaa afadtum min carafaatin fadkuruu allaha cinda almashcari alxaraam wاdkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablihi lamina اdaaliin mashcaru اxaraam ilaahay ku xusuu yihi waa meelaha markaa lagu ducayso waa habeenka laga yimaado carafo laga yimaado musdelifo la baryo musdelifo habeenka waxaa la doonaya in la baryo marka la baryo subaxdii markii waaga uu kuu barye salaasa wax markaa tukato waaga uu kuu baryo rasuulkeena mashcar alxaraam buu ku ducaysan jira waa meesha masjidka hadda uu ku yaalo qofkii xajiyey wuu arkay meelahan waa meelaha lagu ducayso markaa la aqbalo ayib sheekhu markaa wuxuu sheegay soddon iyo sideed buu sheegay isugu jira wakhtiyaal ama axwaal xaalado la baryo alle subxaanahu wa tacaala ee ducada la aqbalo meelo alle subxaanahu wa tacaala lagu baryo sidoo kalena wuu sheegay sheekhu wuu soo guuriyey intaasoo dhanna nas bay leeyihiin oo rasuulkeena sal اllahu alayhi waalihi wasalam ka sugan sheekhu intaa markuu sheegay xafidahu اllah sheekh sacad sheekh saciid ibni cali alqaxطaani wuxuu yidhi wاlmu'minu qofka mu'minka laakiin yadcuu rabbahu rabbigiisa wuu baryaya daa'iman aynamaa kaana meel kastuu joogaba ilaah wuu baryaya oo wuxuu leeyahay sheekhu ma aha inaad baryadaad ilaaha baryayso aad la sugto meelaha inaad tagto ama axwaashaas inaad ku sugan tahay laakiin wakti kasta ilaahay bari gurigaaga markaad joogto masjidka markaad joogto ariiqa markaad marayso shaqadaada markaad joogto wakti kastaad ilaahay baryi kartaa almuminu yadcuu rabbahu qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi waidaa sa'alaka hadday ku weydiiyaan cibaadii addoommadayda canii aniga hadday ikaa weydiiyaan xaggayga fa innii qariibu waan u dhowahayo ujiibu dacwata daaci kan i barya baryadiisa waan aqbalaya idaa dacaani markuu ii yeedho falyastajiibuu li ha ajiibeenoo walyuminuu bi ha i rumeeyeen lacallahum waxay mudan yihiin markaa yarshuduuna inay hanuunaane walaakin sheekhu wuxuu yidhi haadihi alawqaat wakhtiyadan aan soo gooriyey walaxwaali haadihi alawqaati wakhtiyadan iyo walaxwaali xaaladahan aan soo gooriyey walamaakin iyo boosaskan iyo meelahan aan sheegay tukhasu waxaa lagu khaas yeelaa bimasiidi cinaayatin cinaayo khaas ah oo ziyaadaa in la siiyo bay leeyihiin buu yidhi sheekhu meelahan aan sheegay iyo wakhtiyada aan sheegay qofka muslimka wakhtiyada hadduu soo gaaro waa inuu markaa ducaysayo alle subxaana wa tacaala uu baryaa ducooyinka markaa uu ku ducaysanayana sheekhu noo keeni doonaa in allahu tacaala ama ducooyinka wuxuu ku ducaysanaya qur-aanka ku soo arooray ama kuwa sunnada ku soo arooray waxyaabihii sheekha uu sheegayna wuu iska ilaalinaya maalan wuxuu iska ilaalinayaa sajc wax lagu magacaabo sajciga sajcu ducaa waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto waxaanan sugnayn oo alle subxaanaه wa tacaala uusan markaa amrin qofka maalan inuu yidhaahdo kale dad badan oo akhrinaya arkaysaa allaahuma rzuqnii wuxuu leeya bilalifi alfa wa bilbaai baraka wa bitaa'i tawba dad baa sidaa ku ducaysanaya waa min sajci ducaa bay ka mid tahay qofka inuu iska ilaaliyo ama waxaanan sugnaynba inuu ku ducaysto sajciga culamaa luqa sajciga waxay leeyihiin manduur oo kale wuxuu leeyay fi lisaani اlcarab sajcu اlkalaami waxa weeyaan almuqafa wasajaca tasjiican marka leeyahay marka la leeyahay takalama bikalaami lahu fawaasil ka fawaasil الshicri min hayri wasnin waa shicir markaa oo kale weeyaan qofka inuu ducadiisii uu ka dhigo wax shiciroo markaa laakiin wasni aanan lahayn qawaafi aanan lahayn sida shicirkaoo kale loo dariirinayo ama saasoo kale markaa duco aanan jirin oo uu odhanayo mar alif buu ku ducaysan ilaahow alifka markaa alf iiga dhig ba'da baraka iiga dhig ta'da tawba iiga dhig taa inuu iska ilaaliyo sidoo kale alictidaa tii aan soo marnay inuu ducadan ictidaa ku sameeyo inuu qofku iska ilaaliyo oo u yidhaahdo markaa haddee rabbiyow meeshaa isii bidaxda iga sii meesha geedka uu ku yaallo iga sii meesha webiga uu marayo bidaxdiisa sidaanoo kale soo sheegnay labadaana qofka inuu iska ilaaliyo darsigeenana caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wasal allah waslm calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin